walaalaha muslimka aan u caddeeyo nimanka cumaamada beenta wata hagardaamada ee dadka islaamka a ah ku hayaan maanta qoys maraykan jooga oy dhib u geysteen horta kowa annaga aswaatu lkhayr aswaatu waxay idiin soo gudbinaysaa waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan walaasheena amran noo dhawaaqdo wiilashii islaamka umaadna waadan walashayna amranno dhawaaqdo wiilashii islaamka umadna waadaa walasheenii wehelkeenii way dhibeeno walasheenii wehelkeenii way dhibeeno way dhibeeno walaasheenanim oy ha ciloonin xaqa waa loo rafaadaa walaasheenanim oy waddadaa xaqa waa loo rafaadaa walasheenii wehelkeenii way xidheeno walasheenii wehelkeenii way xidheeno way xidheeno walaasheen ku sugnow waddadaadii wuxuu alle ku qoray seegimaysid walaasheen ku sugnow waddadaadii wuxuu alle ku qoray seegimaysid hawalwaaliin hawalaaciin hawareerin hawalwaaliin hawalaaciin hawareerin hawareerin walaalaha jecleed way kuma maqleen warkaagii way ajiibeen ogsoonow walaalaha jecleed way ku maqleen warkaagii way ajiibeen ogsoonow waa adduunyo waa wareegto waa ayaamo waa adduunyo waa wareegto waa ayaamo waa ayaamo wadad xuumihii warifay walaasheen warabaaha u dhibay annaheeno wadaad xuumihii warifay walaasheen warabaaha u dhibay annaheeno wanqalaynaa waan dilaynaa waa abaalkiis wanqalaynaa waan dilaynaa waa abaalkiis waan qalaynaa waan dilaynaa waa abaalkiis waa abaalkiis waa abaalkiis maxaabiista ku jirta gacanta cadowa meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay xanuunka aad dareemaysaan in la mid ah ama ka badan ayaan dareemaynaa ee sabra oo dhabar adayga soo furushadiinnana waa dayn luqunta walaalihiinna mujaahidiinta ah saaran allahna waxaan ka baryaynaa inuu nala garab galo mujaahidiintana waxaan leeyahay ahdaafta koowaad ku darsada soo furashada asrada muslimiinta qaala rasuulu rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam fuku lcaani fuku lcaani fuku lcaani